assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii sagaal iyo labaatanaad ee kitaabka kitaabu tawxiid lishaykh moxamed ibni cabdilwahaab llahuma bacd قال المؤلف رحمه الله تعالى باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فqad اتخذهم أربابا من دون الله baab u yahay man العلماء من culimada ku adeeca waalumaraaa iyo madaxda fii taxriimi maa shay xaaraameyntii shaygaasoo axala allahu ilaahay u xalaaleeyey wixii ilaahay xalaaleeyey xaaraameyntiis ninkii culimada ku raaca ama madaxda ku raaca aw amase taxliili maa shay xalaaleyntii ruuxii ku raaca shaygaasoo xarama allahu ilaahay u xaaraamayey cidii sidaa yeeshaay faqad ittakhadahum culimada ama madaxdaas wuxuu ka dhigtay arbaaban rabbiyaal buu ka dhigtay min duuni illahi alla sokay yani rabbiyo iyo ilaahyo alla uu ka sokamarsaday ayuu ka dhigtay macnaha baabkan wuxuu kaga hadlaya sheekhu saa uu u baabeeyba culimada oo laga wado culimada sharciga taqaana ama diinta taqaana iyo umarada oo macnaheeda ay tahay dadka madaxda ah labadaa qolo ruuxii ku adeeca oo ku raaca sharciga ilaahay ay bedeleen wax ilaahay xalaaleeyey ay xaraameeyeen ama wax ilaahi subxaana tacaala uu xaraameeyey ay xalaaleeyeen ruuxii sidaa yeelaayay rabbi buu ka dhigtay culimada uu saa ku raacay ama madaxda uu saa ku raacay buu rabbi ilaahay ka sokeeyey yuu ka dhigtay arinta iyo wixii kusoo aroortay ayaa uu meesha kaga hadlaya macnaha waxa weeye yani arinta xalaaleynta iyo xaaraameynta waa xaq ilaahay leeyahay subxaana watacaala sidoo sujuudda iyo cibaadada isagu uleeyahay wuu taana uleeyahay addoommadiisaoo lala wadaajiyo qaar kamida la yidhaahdo xaq bay uleeyihiin inay wax xalaaleeyaanoo wax xaaraameeyaan macnaheedu waxa weye waa alla oo la garabaya adoomadiisa qaar kamid oo ah. xuquuqdiisii la siiyey ayay marka noqonaysa wahada huwa shirku gaalnimada waaba intaaba macna gaalnimada intaa ka weyn ma ay jirto labadan qole marka culimada iyo madaxda si gooniya waxaa loogu soo qabtay yani talada bulshada iyaga ka go oo hadday iyagu hagaagaan inta badan bulshadu way hagaajaan hadday iyagu xumaadaan ama mid kamida xumaadana bulshadu waa xumaataa macnaha waa labada qole ilaahi subxaana watacaala uu ku sheegay waatiicu llaha allaha wa atiicu rasuula wa ulilamri minkum ulilmrigaas waa culimada iyo madaxda la yihahda maana man ataaca ruuxii yeelaa oo ateeca oo ku raaca alculamaa culimada walumaraa iyo madax fii taxriimi maa shay ay xaraameeyeen shaygaasoo axal allahu alla uu xalaaleeyey aw amase taxliili maa shay ay xalaaleeyeen shay xalaaleyntii shaygaasoo xarama allahu ilaahay uu xaaraameeyey ninkii ku raaca faqad itakadahum wuxuu ka dhigtay arbaaban rabbiyaal buu ka dhigtay min duuni ilah alla sukadi yani shaygood ilaah ka dhigatood rabbi ka dhigatoo ilaahay sukadi aada caabudaana macnaheedu maaha keliya inaad u wey sujuud aada u sujuudday keliya rabbi kagama adliyan laakiin waxyaalo fara badan oo rabbi uu sidii rabbi oo kaleeto uu kuu noqon oo tawxiidkii aad kaga bixi islaamnimada lagaga bixi baa jira waxaa kamida ah sharciga shaqaadashadiisa iyo daacadaasa kamid ah. wa qaala ibn cabaas wuxuu yihi yuushaku yuushiku waxay u dhowdahay oy sigaysaa an tanzila inay soo degto calaykum dushiina ijaaratun dhagaxyaan min asamaai xagga sare inay dhagaxyaan idinkaga yimaadaan oo maxaa dhacay aquulu waxaan idin leeyahay buuri qaala rasuululah sal alay wasalam rasuul allah saa yidhi wa idinkuna waxaad leedihiin qaala abubakrin wa cumara abubakr iyo cumar baa radi allahu canhu waxa uu odhan jiray oo uu qabay tamasuca oo nooc noocyada xajka ka mid ah in ay bannaan tahay saasuu qabay macnaha inay ka fadli badan tahay xajka qaybihiisa kale tamattac macnaha waa cumradoo gooni loo cumraysto iyo isla bilahaas yani bilaha xajka oo bishii haddaan soo dhaafnay iyo kan iyo dilxija oo inta la cumraysto haddana isla sanadkaasi la xajiyo waay macna waa cumrada acmaasheedina gooni laga dhigo xajka acmaashiisina gooni laga dhigo isla waktina yihiin oo macnaha isla bila ay yihiin tamataca la yidhahda marka marka cabdulahi bn cabaas wuxuu dhihi jiray tamatuca ka fadli badan qaybaha kale xaj sida ifraadka iyo qiraanka labadaba wuxuu u deliishan jiray marka nabiga salawatuli wasalaamu aleyh axaadiistiisii oo ay ka mid tahay nabigu xadiiskuu dhihi jiray low istaqbaltu min amri ma stadbartu yani haddii aan wixii horay ii dhaafay uu hadda ii dambeyn lahaa oo maalmihii iga tegay ay ii soo socon lahaayeen walowlaa ana maciya alhadyu la axlaltu yani haddaanan mustaqbalka yani maalmihii tegey iyo acmaashii aan tegey hadday hadda ii dambeyn lahayd hadyina aanan wadi lahayn waan xalaaloobi lahaa nabi sal l yani intaan cumraysto yaan xalaaloobi lahaa markaa kadibna maalinta sideed baan xajki aadi laha manaa oo tamasuc baan samayn lahaa tamasuc baan samayn lahaa marka adiladaasuu daliishay jiray cabdullahi bn cabaas markii uu adiladaa keeno iyo dadku waxay ku cariri jireen oo dhihi jireen cumar baa saa yiri oo abubakar baa sidaas yiri markaasuu hadalka yidhi war aniguna waxaan idin leeyahay nebi maxamed baa saa yiri salawatullah wasalaamu caleyh idinkuna waxaad leedihin abubakar baa saa yiri iyo cumar baa saa yiri ma nebi alle sal alay wasalam iyo cumar iyo abubakar baad hadalkiisa yani waxa weyaan isku meel dhigaysaan ay isku manzilo idinla joogaan waxaan ka cabsan buuri ciqaab ilaahay inay samadu idinkaga timaadoo dhagaxyaan laydinku garaaca macna saas wey macnaha waxa weye cumar abuubakar iyo cumar mushariciin ma ah wax ma jideeyaan waxna ma xalaaleeyaan waxna ma xaraameeyaan laakiin musharica ilaahay subxaana watacaala sharcigiisa soo gudbiyeyna soo gaarsiiye waa nabi maxamed salawatulli wasalaamu caleyh saa daraadeed isagaa macsuum ah cid alla cidda kasoo hadho dhanna macsuum ah yukti wainsiid waana gafaya wax saxana waa ohanaya wax qaladana waa ka fulaya wax alla cid walba oo nebi maxamed ku socday salawatulli waslamu caleyh marka cabdullaahi bn cabaas labada nin ee uu saa ku ma diidana hadalkooda iyo ficilkooda iyo dhaqankooda iyo ma diidana oo waa labadii nin ee nebigu sal lay slam ummadaba uu kula dardaarmay in la dhaco iqtaduu biladayni min bacdi abi bakrin wa cumara buu nabigu sal lay wasalam yani labada nina iga dambeeyey ee abubakar iyo cumara ku dayda saasuu nabigu sal alay wasalam xadiis kale wuxuu nabigu ku yihi in yutiicuu abaabakrin wa cumara yarshudu hadday abubakar iyo cumar ay dadku yeelaan ay adeecaan way hanuuni marka nimankaasi waa nimankii labadii nin ee ummadaba ugu fadli badnaa wey taqriiban laakiin hadalkoodu wuxuu noqonayaa yani waxaweyaan uu meesha ka baxaya markii nebi maxamed salawatulli wasalaamu caleyhi uu hadal kasoo soo arooro macna markii la yidhahdo nebi maxamed baa saas yidhi abubakar baa saa yidhi cumar baa saa yidhi warmana meesha ma saalla macna taa waa mida la oo in qowlkooda iyo iyagu wixii ay yani fatwoodeen in hadalka nebigii iyo ficilkiisii iyo sharcigii lagaga hortago taa way mida cabdullahi bn cabaas marka diidan yuushiku waxay sigaysaa ku dhowdaa an tanzila inay soo degto calaykum dushiina xijaaratun dhagaxyaan min asamaai kor inay idinkaga soo degaan dhagaxyaan laydinku ciqaabay aquul maxaa yeelay aquulu waxaan leeyahay qaala rasuululahi sal ly slam anigu markaan wax idiin sheegayay rasuulkaas sidaa yidhi baan idin leeyahay oo sharciga ciddii loo soo dhigo nebi maxmed baan wax idinka sheegay idinka soo teginaya wa taquuluuna idinkuna waxaad leedihin oo igu caaridaysaan qaala abuu bakrin wa cumara abubakr iyo cumar baa saas yidhi hade abubakr iyo cumar ma nabiga salawatulli waslamu aleyh xadiiskiisa kaga hortegeysaa mase ka hortegi karaan ficilkoodii iyo fatwadoodii iyo dhaqankooda ma ka hortegi karaan mayo mana saasuu macnaha le wa qaala imaamu axmed imaamu axmed baa wuxuu yihi cajibtu waxaan la yaabay buuhi liqowmin dad oo carafuu gartay alisnaada sanadka bartay wa sixatahu sanadka saxiixnimadiisa bartay wayadhabuuna islamarkaa haddana aadaya ilaa ra'yi sufyaan sufyaan ra'yigiisa aaday wallaahu allana tacaala korhay yaquulu wuxuu leeyahay falyaxdar ha ka digtoonaadeen oo ha iska jireen aladiina kuwa yukhaalifuuna khilaafaya can amrihi amarkiisa khilaafaya nabiga amarkiisa qolada garab maraya ha ka digtoonaadeen an tusiibahum inay ku dhacdo fitnatun fitna inay ku dhacdo aw yusiibahum ama inuu ku dhaco cadaabun cadaab inuu ku dhaco cadaabkaasoo aliimin xanuujiya maaxi hadalkiisa wali buui mal fitnatu fitnadaasi ku dhacaysa ruuxii nabiga sal ly wasalam jidkiisa garab mara fitnada ku dhacaysa ha iska jiro ley oo ha ka cashado ma taqaanaa waxay tahay alfitnatu fitnadaasi ashirku waay waa gaalnimo lacalow maxaa yeelay lacalow waxaa laga yaabaa idaa radda haddii uu diido bacda qowli nebiga hadalkiisa qaar ka mid ah diido waxaa laga yaabaa an yaqaca inuu dhaco fii qalbii qalbigiisa shay-un inuu ku dhaco oo min azaydi leexasha fayahliku marka uu halaagsamo waxa weye imaam axmed ayaa wuxuu arkay qolo yani uun bulshada ka mid ah oo culimo oo asaaniidda axaadiista yaqaana sanadku macnaa waa jidka xadiidka ku yimaado iyo ragga wariya sanadkii way garanayaan xadiidka saxiixa ah ee nebiga ka sugan iyo midkan ka sugnayna waa kala yaqaana ayagoo saa u garanaya ayay haddana axaadiistii intay dhinac iska dhigaan baa waxay aadayaan sufyaan ra'yigiisay qaadanayaan sufyaan rayigiis sufyaan waxa waaye sufyaan ibnu saciidin athawri sufyaan athawri waaye nin imaam oo aada u qiimo badan buu ahaa oo mujtahid ah ragga madaahib kale buu ka ahaa ragga madaahib kale ayuu kamid ahaa laakiin waxaa la yidhahdaa waa madaahibta indiraastay isaga iyo leys ibnu sacad iyo awsaaci iyo yani asxaabu madaahib bay rag mujtahidiin ay ahaayeen madaahibtoodii marka rag dad atbaac ahoo kasoo xambaaray oo kadibna soo gudbiyey oo ma jirin bal waxaa la yidhaahdaa qaarkood waxay ka cilmi badnaayeen afarta imaam way ka cilmi badnaayeen waa kii u jira shaaficiga waan malanaya yani lays ibnu sacd afqah min malik min imaam malik malik macnaa waxa weye lays ibnu sacd baa ka faqihisan nasri buu ahaa oo nin meeshaas macnaa waxa weya maaragtay dadka wax ku baru ahaan marka sufyaan sawri oo nin mujtahida ah dadka cilmiga laga qaata ka mid ah ayuu imaam axmed leeyahay ma xadiiskii markaad garateen iyo saxadiisii iyo bacdigiisii kala barateen yo intaad ka tagtaan sufyaan baa yaad ku bedelaysaan miya iyadoo ilaahayna uu yihi subxaana watacaala ha iska jireen oo ha ka cadsadeen dadka amarka nabiga khilaafaya salawatullahi wasalaamu calayhi inay fitna ku dhacdo ama ay ku dhacday asiibto cadaab uu asiibo cadaabkaasoo xanuujiyo markaasuu haddana sii fasiray fitnadan ku dhacay ruuxii sunada nabiga sal ly slam garab mara oo khilaafayo fitnada ku dhacaysa mataqaanaa bu fitnadaas wuxuu yihi waa shirki waay diintu ka bixi waay seebuu diinta uga bixi wuxuu uga baxaya markii uu diido hadalka nebiga qaar ka mida ah, salawatullahi wasalaamu caleyh oo inta la yidhaahdo nabigaasaa yidhi salawatullhi wasalaamu caleyh uu yidhahdo sheekh hebelna saasuu oo sheekh hadalkiisa uu ka doorto qalbigiisa in ay gasho ay u badan tahay leexasho oo qalbigu iisho qalbigu hadduu iishana macaasi iyo shahawaad iyo shirkiyaad iyo inxiraaf baa ku dhacay halkaa hadduu marana waa halaagsan ygu yani ilaahay caqaabbuusa uga dhigi ruux sunada nabiga sal lay slam garab mara oo qowlu fulaan iyo qowlu callaan hebel baa saa yii iyo sheekh baa laga soo raray iyo kitaab heel bay ku taallaa iyo halkaa mara ilaahay subxaana watacala wuxuu ku ciqaabaya in qalbigiisa la leexiyo xaqa laga leexiyo culimada marka iyo culimadii diinta macnaha usoo adeegtay laga soo bilaabo nabigeena salawatulli wasalaamu calayhi saxaabadiisii waaweynaa iyo ragga culimada ahaa ilaa yowmina haada laga gaadho rag baa diinta u shaqaynayey oo u adeegayey oo waktigoodii iyo xilligoodii iyo ku bixiyey oo kala dhigdhigay oo fafaahiyey oo ku bixiyey maratay wax alle waxay dadaal heli kare o dhan ku bixiyey raggaa marka dadaalkooduma waxaa laga wadaa iyo wixii midha ay soo saareen yani waxa weye badda ha lagu daadiyo saasaa laga wada yani makaasibta islaamiga haddaad gasho yani mawsuucaad waaweyn oo fiqi ah aada u waaweyn oo intaasoo ah macnaa waxa muddilaska kooban waxaasoo dhan mahala baadiya saa maa macneen culimada la tacaamulkoodu waa dadku waa saddex qaybood dadka culimada la tacaamulaya saddex qaybood saddex qaab unbay ula tacaamulaan qolo culimadu meesheediibay intay dhaafiyeen yaa waxay ka dhigeen waxay gaadhsiiyeen mansiladii iyo martabadii uu nebi lahaa nebi martabadiisii ayay gaadhsiiyeen waa qolyaha qaba nin culimo ah hadal uu yidhi ama culimadii hore waaweyned ha noqdo ama kuwa hadda joogaba ha noqdeen nin culimo ah hadal uu yidhi daliil ka dhiganayo isaga wax alla wixii ka soo fulada garba oo taqliidsanayo iskaga xidhan qolyahaasi waxay ka dhigeen sheekii iyo ninkii caalimka ahaa bimanzilati rasuul oo kale ka dhigan nebi oo kale ka dhigan macnaa macsuum ah waxaa u badan dadka madaahibta ku xidhan madaahibta afartaa dadka ku xidhan ee inta badan taqliidiyey yaa u badan oo waxay ku odhanayaan masala markaad tirahdo war nebi maxamed baa saa yidhi salawatullahi wasalaamu caleyh oo axaadiistay ku asaxday xukumku inuu saas yahay yaa waxaa lagu odhanayaa masalan minhaajkay ku taallaa ama waxaa lagu odhanayaa cumdaha qoray marka cumduha qora cumdaha ayaa qoray ma nebi maxamed baa qoray salawatullah wasalaamu caleyh minhaajkaas ma maxamed baa qoray soo nin culimada ka mid oo ijtihaaday oo dadaalay fikii ururiyey maaha oo khaldami karo saxmina karo haddii uu khaldami karo saxmi karo waxaa saxnimadiisii khaladnimadiisu ku xidhan tahay oo lagu qaadanaya ama lagu diidi daliilka uu cuskanya haduu aayad ama xadiis xuskan yahay ama xujo ama qiyaas oo ka xoog badan yahay wixii isaga khilaafsan isagaa la taala haddii laga xoog badan yahay daliil ka xoog badan la helana waa laga teegi laakiin haddii aad tidhaahdo ilaa wa ilaaba wixii minaad ku yaalla maba khaldamaba madhabu shaafiicun baan anigu weligeyba haysanaya weligii xaggii xagga u dhaafi maayo saa haddaad tidhaahdaan macnaha waxa wey imaamu shaafici iyo culmadii kalaad waxaad ka dhigtay gaadhsiisay meeshii rasuul lahaan jiray nebigana hadalkiisa la dabamaray waxaan xaq ahayn muy wax kalena ayna ka joofulin laakiin in intiisa kasoo hadhan macna waxa wey waana khaldaman waana saxman macna balo qoladaas wey qolo kalaa jirto oo a'imadii iyo culimadii dadaalkoodii hal bacaal lisa ka dhigay oo odhanaya naxnu rijaal wahum rijaal annaguna rag baanu nahay ayaguna rag bay ahaayeen oo macnaha aan turaabkii cilmiga ahayd iyo dadaalkii iyo kutubihii fiqhiga ah culimadii madhahay soo saartay iyo aan ka faa'iideysanay macnaha qoladaana waxaa ku jirta waxoogaa iyagana qabbaa ku jira isla weynan ah culimada darajadoodiiyo mansiladay lahaayeenna waa ka hormarinaya khayrku labadaasu udhexeeya marka khayrku labadaasu udhexeeyayo waxa weeyaan culimadu wixii kasoo soo arooray ha laga faa-ideysto waxaa lalooga faa-iideysanayaa inay khaldami karaan saxmina karaan qowlkoodana waxaa lagu qaadan ama lagu diidi kolba daliilku wa saas maana hadduu daliil xoog badan wasana waa la qaadan hadduu daliilkiisu daciif yahayna waa laga tegi jidkaa wey jidka saxda iyadoo culimada la ixtiraamayo macna maxaa yeelay nin culimaa oo cilmigoo dhan koobay maba jiran nin culima oo cilmigoo dhan koobay ma jiran nin walbao culimadii ka mid ah cilmiga qeyb ka mida ah unbuu yaqaan imaam maalik shaafici abu xaniifa imaam axmed sawri awsaaci ley kulligood saxaabadii nabiga salawatulli wasalaamu caleyh kuwan iska badaayo nin cilmiga uu yiriyo ma jira nin walba waxunbuu ka yaqaan waxna waa ka maqnaayeen wixii ka maqnaa marka nin kaleo culimada ka mid ah madhab shaafici haddaynu matalan soo qaadano soomaalida haysato masaa'il badan baa lagaga xoog badan yaho madaahibta kale kaga xoog badan yahay daliil ahaan marka la yidhaha masaa'il badanna isagaa ku xoog badan masaa'il waxaa ku xoog badan kaxanafiga masaa'il maalijkaa ku xoog badan masaa'il waxaa ku xoog badan xambaliga waxaa loo daaya marka adigu kolba meeshii xoog badan in aad marto daliilka aad raacda laakiin aadan odhanin ilaa wa ilaaba yani waxa weye minhaaj ma khaldamo saa inaadan odhanin waa khalad wey macnaa silo khalado culimadu sidoodabana yani waxay ka hadlaan kolba cilmigooda intuu dhan yahay macnaa ninka waxaa laga yaabaa uu ijtihaadaya ninka caalimka ah uu ijtihaadaya masale markay ku timaado intii dadaalkiisa iyo garashadiisu ay gaadhuu ku jawaabaya waxaa laga yaabaa xadiidkaas masalada uu nabigu kaga hadlay salawatulli waslamu aleyh inuusan sheekan sooba gaadhin haasatan waagii hore axaadiista firsanaayeen ee la ururinin waxaa laga yaabaa xadiidku inuu soo gaaday laakiin agtiisa uusan ka asixin waxaa suurtagal ah xadiidku inuu agtiisa ka sugnaaday laakiin nas kale oo ka hor imaanhayo yuu hayaa naskaa kaluu maray marka waxaa laga yaabaa nas kale oo khasisaya ama taqyiidinaya inuu hayo asbaab badan baa jirta oo ragga culimada macnaha waxa weyaan yani ay ama khilaafka iyagu iskhilaafsan keenay ama nusuusta si garab marsan inay fatwoodaan oo jawaabaan keentay ayagu marka waa macaduurin waay ayagu waa mujtahidiin ninku hadduu ijtihaadana siduu nabigu sheegay sal alay wasalam haddii uu khaldamana hal ajri buu leeyahy oo wuu dadaalay haddii uu sax noqdo oo mas'aladii ku habsado uu helana laga ajri buu leeyahy nabigu salawatullahi wasalaamu caleyh ayagu marka sidaas wey innagana waxay naga mudiyiin inaanu macnaa wax weyaan u mahadnaqno ilaahay u barino subxaana watacaala inuu yani waxaweya u dembi dhaafo wixii khayra la yimaadeenna inuu ka abaalmariyo laakiin khaladkoodii wixii aan ogaano inay ku khaldameen in aan ku dabagalnay taasi waxa waa masle khaldan inaan ku dabagalno masle khaladaan ruuxu marka hadduu awood iyo tabar u leeyahay inuu aqwaasha ahlilcilmiga isku miisaamo oo uu adiladooda fiiriyo oo markaa kadibna adilada dhankii xoog badan inuu maro oo dadkana u fatwoodo hadduu awoodi karo mustawaha gaadhsiya iyo heerkaas saasaa la doonayaa inuu yahay hadduusan samayn karaynin culimada markaa la joogta ruuxa uu diintiisa iyo akhlaaqdiisa ku kalsan yahay ee cilmigiisa in lagu gaaloobay oo islaamka lagaga baxayo inkastoo tafaasiil iyo faahfaahin ay leedahay oo insha allahu tacaala dib aan ka faahfaahin doono maxaa yeelay ilaahay subxaana tacaala hadduu ummadiisa u ogol yahay iyo addoommadiisa in sharci kale lagu maamulo hataa kutubtan soo dejintooda iyo rusushan soo diritaankooduba macno la-aan wey marka faa-iida la-aan wey haddiiba addoommadu ismaamuli karaan oo iyagu sharci dejisan karaan oo isku filan yihiin oo caqli ku filan ay leeyihiin oo sharci ku dejisan karaan maxaa looga baahaya rasuul la soo diray kitaab la soo dejiye marka soo macno la-aan ma noqonayso saa unbay noqon macna sidaa daraadeed nidaamyadan taata macnaha waxaa la yidhahdo hadda yani andimadan caalamku inta badan hadda haystee dimuqraadiyada khaasatan la yidhahdo macnaheeduna ay tahay yani inuu bulshada isxukumto waa la manaha manaa waxa wey xukmu shacbi lishacbi baa la yidhahda shacabkoo xukumo isagu isxukuma qeyb shacabki kamid oo lasoo xulayo shacabka soo doorto iyo axkaamta dejinaysa iyo sharciga sharcigaasna yuu ku fulaya bulshadii soo dooratay buu ku fulaya qoladaas marka waa baarlamaanka wa majaalista baarlamaanka ayaa tashriica gala waxaa la yidhahdaa majaalis tashriicna waa la yidhahdaa majaalis lbarlamaanna waa la yidhahdaa majaalis niyaadiyana waa la yidhahdaa marka ayagaa wax alla wixii xalaalayn iyo xaarameyn iskale ilaahay subxaana watacaala sharcigiisu wuxuu sheegay haddii maanta ay kasoo baxdo yidhaahdaan waa xalaal waa xalaal sharci dhig loo dhigi maayo waa xaaraam hadday yidhahdaan waa xaaraam zinada hadday xalaalayeen waa xaraam khamrada hadday xalaalayeen waa xaraam masaajidda hala wada xidha hadday yidhahdaan waa hala wada xidho saas marka yaa iskale hawsha iyada ilaahay baa lahaa subxaana watacaala hawl ilaahay leeyahay oo rag boobay raggii boobay haddii marka lagu garab istaago oo macnaha waxa weyaan loogu hiliyo sidaa lagu adeecay kuwa adeecay iyo kuwa boobay labadaba macnaha waxa sharciga waa ka baxya diinta waa ka baxya maana faahfaahinteeda insha allahu tacala waa inoo imaan doontaa masale saaran maaha fiihi masaa'il baabkan masaa'il badan baa ku jirta alula masalada koowaad waxa wey tafsiiru aayati nuur aayatu nuur tafsiirkeeda waa aayadii falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amri athaaniyatu masalada waxa wey tafsiiru aayati baraa suuratu tawba aayadii ku saaranta itakaduu axbaarahum wa rugbaanahum aayadaas wey athaaniyatu masalada saddexaad waxa wey atanbiihu baraarujin calaa macna alcibaadati cibaadada macnaheeda in laysku baraarujiy allatii taasoo ankarahaa uu diiday cadiyun cadi cadi uu diiday saxaabiga cadi aha cibaadada uu yidhi maanaan samayn jirin oo macnaheeda iyadana uu sheego oo wuxuu u fahmay fahamkiisaa khardamay mafaahiimta in la saxa u bay ka mid tahay mafhuumu lcibaada cibaadada fahamka laga haystay bulshadu ay ka haysato waa faham aada u hooseeya waay faham aada u urursa macnaha oo bayiqa cidhiidhi awa ah fahamka saxda ah ee sharcigu cibaadada ka qabana waa faham ballaadhan wey macna sidaa daraaddeed baa gobol yar ama qaybi yar oo cibaadadii kamid a umbaa cibaado u naqaana inta kale oo dhan haddii lagu khaldamo cibaadaba uma naqaano macana saa daraaddeed buu nabigu u saxay wasalaamu calayh caadiyo wixii aad samayn jirteen noocaasa cibaadu ahaa alraabicatu maslada salaad waxa wey tamhiil ibni cabaas ibni cabaas tusaale bixintiisii uu ku tusaale bixiyo biabi bakrin wa cumara abubakr iyo cumar buu ku tusaale bixiy wa watmhiilu axmeda iyo axmed tusaale bixintiisa uu bisufyaan ku tusaale bixiy abubakar iyo cumar meesha la diidan yahay in sharciga la garab dhigo iyaga hadalladoodii iyo yani dhaqankooda sharciga khilaafay in sharciga lala simo oo nebiga aqwaashiisa lala simo oo kitaabka ilahay sharciga kusoo arooray lala simaayo abubakar iyo cumar meesha laga dagaalamayo cid kale maxaad moodaa marka waa ka sixajirtaa soo maa saas abubakr marka laga yimaada raggii waaweynaaha fuqahada sufyaan thawri markuu imaam axmed tusaale usoo qaadanayo maxaa umalanaysaa nin kaloo ka dambeeyo dhan oo aan gaari karin marka waxa iska bataa kuwaasi culimad ahaayeen iyo rag saxaabo ajile yani gaalo gaalnimadooda iska caddayn hadda laga qaadanaya maana warku hadda intaa waaba dhaafay maana oo iska cadda gaalnimadooda xataa ayna ka muransanen kuwa ku raacay maana alkhaamisatu masalada shanaad waxa wey tagayur laxwaal arrimihiioo isbedelay ilaa haadihi alghaaya yani cidhifkan ilaa ay ka gaadheen bay isbedeleen yani waxa weeyaan hawshii jirtay iyo sidii sharcigu u dhigay iyo sidii waktigii nabiga ay u jirtay bay isbedeshay ilaa ay heerkan ka gaadhay maana ilaa ay heerkan ka gaadhay ilaa haadihi alghaaya ilaa ay heerkan ka gaadhay xataa saara ilaa uu ka noqday cinda alaktari dadka intooda badan ilaa ay agtooda ka noqotay cibaadat ruuban suufiyado la caabudaay hiya iyadoo afdalu acmaal acmaal la qabto inay ugu fadli badanta wa tusama waxaana lagu magacaabaa alwilaaya welinimaba lagu magacaabaa halkaasiba gaadhay sharcigiila wixii duminayey ee isagoo dhanba xidhiidyada usiibaayay yaa addoommada agtooda cibaadaba ka noqon oo maxay tahay in la yidhaahdo wanaagka kuurkiisa ku jira ama qabriga ku jira yani waxbuu yahay oo wuu kula socdaayo waxbuu kugu tari karaa oo wuu ku dhibi karaa sidaa daraaddeed u yeedho oo ka cabso oo kaalmayso oo garabso oo tala saaro ilaa aakhiri wiilaayaa la yidhaahdaa oo welinimaad ku gaadhi waana awliyada ixtiraamkeedii oo awliyada nin alla ninkii halkaa usii maraayo waxbuu ku gaadhi oo ilaahbay sii gaadhsiin arrinkaas oo la yidhahdaay ayaga ha yeele arrintu gaadhi macna arrintu waxayba gaadhigaysay arrintu isu bedeshay in ruhbaankiiba laftoodii la caabudo ayayba macnaa heerkaasi arrintu gaadhay wa cibaadatu laxbaar nimanka culimadoo la caabudana waxay iyadu noqotay hiya iyadu alcilmu walfiqhu bay noqotay cilmi iyo fiqhi wuxuu ka wadaa qoladii suufiyada ahaana duruqda ahaana cibaadadoodii la caabudayay baa wilaaye iyo welinimo laga dhigay culimadii oo fiqhigii iyo cilmigii ay kitaabka iyo sunnada ku khilaafeen lagu raacay oo lagu dabagalay oo wax alla waxay qoreen oo dhan xaq wayo la yidhaha wixii welel ka soo solfulo dhan waa xaq la yidhaahdana iyadana waxaa laga dhigay fiqhi iyo cilmi inuu unkaaya fiqhi iyo cilmi haddaad maqasho waa un macnaha waxa weeyaan sheekh hebel wixii kasoo baxay kitaabku qoray inaad aqri kaa un inaad ku dhaqanto macna saasoo la yidhahda macnaa taqliidkaasu ka wada taqliidkaasu ka wada oo macnaha waxa weeyaan nina midna kitaabkuu qoray iyo fataawidu fatwooday sax ma wada noqon karaan aa nebi maxamed ahayd salawatulli waslamu caleyh saas wey kalles bay ku odhanaya soomaalidu maanaa ku qoray saa inta kitaab kuusoo hordhigaan kalleset adigu waakan war maxaa laga leeyi kitaabka yahuud baa qortee soomaaliyada xilbada waxaad ku garan karaysaa wax kasta oo carabi ku qoran diin bay moodayaan waxaad inay muuqo tahay oo yahuudi isticmaali karto oo nasaara isticmaali karto oo qolo diinta yani waxay la dagaalamaysa isticmaali karo oo wadaad waxoogaa iskayihiisa hooseeya uu wax ku qori karo soomaali kamaba dhaadhacsanaba kitaabba yani jildile oo carabi ku qoran yahaaba hadday arkaan waa cala ra'si walcayn diin buu u yahay markaasa waxay ku odhanayaan markaad wax ka diinta ma waafaqsana ma anaa ku qoray kalleex bay ku saas wa cibaadatu laxbaari culimada caabuditaankoodii oo macnaha sharciga bedelidiisi iyo xalaaleynta iyo xaaraamaynta oo lagu raacaa hiya iyaduna alcilmu bay noqotay iyo alfiqhu cilmigii iyo fiqhigii la yaqaanay baa iyadana laga dhigay ilan cilmigi iyo fiqhigu waa kuwa cuskan kitaabka aliyo sunada nabiga sal lay slam wixii daliil cuskan baa la yidhahda wa dadka muqalidiinta ah ee yani taqliidka sameeye iska garba tabsada ee hebel un iska dabagalaya culimada laguma tiriyo culimada laguma tiriy waa bilijmac masaladaas culimadu waxay isku waafaqsan yihin ninkaasi culimada ma ahaba saas wey uma taayara xaalu tagayarat alxaalu arrintii waaba sii bedeshayba intii horaaba iqarsayba ahayd suufiyadii iyo culimadiiyo mansiladoodii gadhaafiyo iqarsayba ahayd waba iska sii bedeshay sii xumaad uma tagayarat alxaalu arrintii waa isu sii bedeshay oo waxay isu bedeshay ilaa an cibida ilaa laga caabuday min duuni illahi alla sukadi man laysa cid aanan ka mid ahayn min asaalixiina dadka wanaagsanma ka mid ahay kuwii hore saalixiin bay ahaay oo qaar culima iyo qaar cubaado cibaadaystay isugu jireen qaar aan saalixiin ahayn oon kaadidaba xataa iska dhafin waxyaala cajaaibtaabay ka mid oo ul dheer wato oo weli baan aan ku hay salaadna aan weligiisu taageera tukanaysa weligaan salaad tukanaysa salaada laga rafciyada ku hay martabatulyaqiin baan gaadhay oo aniga salaadii layga dhaaf salaadna aan tukanaynin yaa waxaa loo yaqaanaa weli wey war taajirkani goormuu weli noqday wilaayada xageen ku maartay waa cajiib ilaa heerkaasayba gaadhay oo dad xataa aan saalixiin ahayn in wilaayo la siiyo oo lagu daba xidhmo oo la raaco ayayba macnaha gaadhay heerkaasay gaadhay ficlan sidaas ficlan sidaas haddii arrintu macnaha ay ahaan lahayd uun culimada oo lagu xidhnaado arrintu inta in badan bay ka fududaan lahay saas daraadeed ba xataa waxaa kala kala gedisan yani abwaabta duruqda suufiyada iyo culimadii fiqigu waa kala gedisan yihi culimadii fiqiga macnaha kutubta minhaajka iyo cumdaha iyo yani awshujaaca iyo akrin jiray waa culimadii sharciga waay ah. culimadii sharciga waay ah. keliyasa un inta yani waxa weyaan ayaga macnaha lagu dhalinayo waxa waaye fiqigan qoran iyo mutuuntan adiladeedii in la raaciyo wy adiladooda marka la raaciyona waa in la kala wufo oo wixii xoog badanna la qaato wixii laga xoog badan laga tago mana wax weyn marka iyagu manaa waa ma sii durugsano yani waxaweyaan waxa uu ka turjumayaan sharcigii bay ka turjumayaan oga qaladaala baan ku jira laakiin nimanka tegey waa nimankaa kale wey maana qoladaa iyagu laftoodu asalkoodii hore dad quman oo cibaadaysto oo xagga cibaadadiiy ku fiican ku dheereeya ubay ahay laakiin gadaal dambaa inta la dhexgalay galay yay balaayo dhan dhex gashay markaase waxay noqotay adeensagaleen bay noqon nin walba intuu duub weyn qaato oo ul faraaqyana qaato oo yani waxa weyan qabiis qaato oo yuu dadka dhex mariyo markaasaa waxa weyaan maarata addunya waxaas waxaa samay ooban kala suuriba samadaa soo dhici oo dhulkaa duli oo xoolahaa baabi oo khalaas shaqay noqotay marka dadkii iyo bulshadiina kuwaasay ku xigeen oo cilmo moodeen maa gaar wa cubida waxaa la caabuday bilmacna taani macnaha labaad ee cibaadadana waxaa lagu caabuday man cid huwa isaguba min aljaahiliina jaahiliinta macnaha labaad cibaadadu muxuu yahay bilmacna tani muxuu ka wada yaa sheegi kara ya daacada saas aaaca walitibaac waay macnaha horena waa cibaadadii macnaha waxa weyaan maaragtay baryada iyo uluhiyada ahay ee baryadooda iyo ugowricidooda iyo yani kala saarashadooda iyo qeybta hore cibaadada macnaha hore kaas ka wada macnaha labaadna wuxuu ka wada aaaca walatibaac xalaalaynta iyo xaaraamaynta lagu raaca wey maana ayadana waxaa laga qaatay lagu raacay dad jaahiliina ah. dad jaahiliina ah dadkii culimo isaga dhigay oo inay diinta yaqaanaan isaga dhigay oo u fatwooni kuwaasaa marka lagu xidhay macana oo diintiina laga qaadanay sidaas macnaha waxa weye arrintuu heerkaasay gaadhaye hadda wada iska soo bedeshayba culimadii sharciga yaqaano hoos bay u dhacday macana marka waxaa la doonayaa in macnaha waxa weeyaan dadku ay ku xidhmaan kitaabka ilah iyo sunada nabiga sal lay sl iyo culimada taqaana kuwa iyaga ximaa doonaya ayaga laftoodu meelfog wax ka keeni maayaan culimadii hore ka horeysay unbay ka faaidaysanayaan wixii lagaga xoog waa ka tegayaan waxay ku xoog badan yihin iyagay ka qaadanayan maana madhab mucayanana ma jiro madhab mucayanoo ruuxu ku qasban yahay inuu raacay haba yaraata ma jirto maana arrintaasi arrin salle maaha wa ilaa waxay noqonaysaa in nebi maxamed salawatulli wasalaamu calayhi uu ka tegay afar imaam oo uu ka dardaarmay ma jirto aayad qur-aana iyo xadiis nebi oo kutusaya ma jiro inay ummadani afar imaam yeelan doonto afartaa imaamna lagu kala dabafaylo oo ummaddu ay u qaysanto wax xadiisa kutusaya ma jiro waa cilmo dadaashay kadibna arday yeesheen fikrigoodii baa faatay iyo dadaalkoodii waa la qaatay ummadday soo gaadhay ma cuna dhankaa marka laga fiiriyo oo faa-iidooyin badan baa laga helay laakiin waa in laisku celceliyo oo mid walba meeshuu ku xoog badan yahay daliil ahaan ku xoog badan yahay waa in la qaato meesha lagaga qolbadiy waa in laga taga w hadduu shaafici hadduu abu xaniifiya hadduu axmed iyo hadduu maalik saasaa macnaha loo baahay hada bilahi tawfiiq wsala allahu wasalam ala nabiyina muxamed walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh